بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد waxaan ku dhex jirnay su-aalihii ku saabsanaa kitaabkii inoo soo dhammaaday ee ahaa caqiidaة السلف وأصxaabi الxadiiث oo uu lahaa abu cuثmaan الصabuni calayhi raxmat ullah xalay waxaan soo qaadanay su-aalihii qaarkood caawana in sha allahu tacaala waa qeybtii labaad ee ugu dambeysay in sha allahu tacaala asalka inoogu horreeya caawa oo su-aalo dhowr ah ay ka imaanayaan waxa weeyaan waa aliimaan masalatu aliimaan su-aasha koowaad waxa weeyaan iimaanku cinda ahli الsunna waاljamaca maxaa la yidhaahdaa qowl wacamal waاctiqaad waa markii la faahfaahiyo qowl الlisaan wa اctiqaad اlqalbi wa camal اljawaarix waa qalbiga oo ictiqaadiya carabka oo wixii qalbigu ictiqaadiyey ku hadla ku dhawaaqa iyo xubnaha oo dhaqan geliya oo ku camal faloo fuliya saddexdu waxaanu yidhi waa arkaan ictiqaadna waa in la helo qowlullisaanna waa in la helo camaluljawaarixna waa in la helo ayib qolyo badan baa ahlu sunnaha ku khilaafsan masaladan oo ka mida firaqda luntay waxaa ka mida maalan nimanka la yidhaahdo aljahmiya macna aliimaan aw tacriifu اliimaan cinda aljahmiya ma huwa mhm waxay yidhaahdeen waa aliimaanu huwa almacrifa aliimaanu huwa almacrifa iimaan waxaa la yidhaahdaa uun garasho un yacni waxa weeyaan qiritaan iyo ogolaansho haddayna la soconin xataa haddaabaad garataba waa iimaan bay dheheen tacriifkooda markii la qabto yahuud iyo ibliis iyo wax kasta mu'miniin bay soo gelayaan liannahum carafu اllaha tabaaraka wa tacaala marka jahmiyadu warkaasi ka kaceen ayib qolyaha khilaafsan waxaa ka mid ah nimanka la yidhaahdo murji'ada muxuu yahay madhabkoodu fii mas'alaة اliimaan murjia yah iqraaru bilqalbi sax miya aha yah atalafud bilisaan keliya miya aha aha qowlka jahmiyada ma murij tasdiiq biاlqalbi wa qowl biاllisaan murji'adu waa laba murji'aة اlfuqahaa iyo khulaat اlmurji'a soo ma ra'yigaa odhanaya aliimaan huwa tasdiiqu اlqalbi wa qowlu اllisaan waa qowlu man min almurji'a murji'at اlfuqahaa laakiin hulaat اlmurji'a ah, waxay qabaan alimaanu huwa atasdiiq faqad saas way raayigooda yaani waxa weeyaan waa tasdiiqu اlqalbi bas rumaynta qalbiga un weeye markaasay taaganya qowlu lisaanku agtooda sharti kamaa murji'at اlfuqaha oo ka yara sokeeyana waxay leeyihiin inuu carabku ku dhawaaqo waa sharti oo tasdiiqu اlqalbi keliya kuma fila rumaynta qalbigu keliya kuma fila waa inuu qalbigu rumeeyo carabkuna uu ku dhawaaqo ayb ayaguna waa khaldan yihi qolada saddexaad waa nimanka la yidhaahdo alashaacira aliimaan cinda alashaacira ma huwa cinda alashaacira nacam ma waqara fi اlqalbi wasadaqahu اlcamal sax ma ah cinda alashaacira saa ma qabaan غayrukum aha ah macrifaة اlqalbi tasdiiq اlqalbi tasdiiqu اlqalbi wa macrifatuhu saasay ku qaxan waa rumaynta qalbiga ayib yay waafaqsan yihiin saa markay ku qeexaan jahmiyada iyo iyo hullaat lmurjia hullaat lmurjia ay waafaqsan yihiin maxay jahmiyadu way ka sokeeyaan jahmiyadu macrifa keliya dheh macrifada iyo tasdiiqu way kala way kala sokeeyaan tasdiiqaa soke marka waxay waafaqsan yihiin fi hadihi اlmas'ala hullaat lmurji'a bay waafaqsan yihiin fi mas'alati اliimaan iyo tacriif اliimaan maxaa yeele waxay yidhahdeen waa uun qalbiga oo laga rumeeyo ayib talafudka in carabka lagaga dhawaaqo iimaanka oo ruuxu shahaadataynkii carabka kala yimaado cinda alashaacira shardi miya mise maaha aha nacam ya shardi ma aha waasay u badan yihiin waasay u badan yihiin markaan soo sheegnay qaarkood baa qaba talafudku carabka lagaga dhawaaqo inuu shardi yahay markaana waxay waafaqayaan qoladaasi waafaqsan yihiin murji'at اlfuqahaa bay waafaqsan yihiin marnaba murji'a ka bixi maayaan fii baabi اliimaan alashaaciratu murji'a saas way macana kuwooda soo dhowaadayna murji'at اlfuqahaa bay noqonayaan jumhuurtooduna waaba ghullaat اlmurji'a madhabkooday ku jiraan amaa masalatu alcamal marka loo yimaado waa kaan soo sheegnay inay isku waafaqsan yihiin camalku inuu yahay sharطu kamaal soo ma yani ma aha ma aha shari waajiba ma aha ruknina maaha ayb qolada afraad ee ahlu sunnaha masalada ku khilaaftay waa nimanka la yidhaahdo alkhawaarij wa muctazila ma huwa ra'yuhum nin cusub baan rabaa kullamaa aan heli karo nin cusub huwa alafضal walmuqadam aha nacam waxay yidhaahdeen qowlun wa camalun wa ictiqaadun waxay dhaheen waa qalbigoo laga ictiqaadiyo carabkaoo lagaga dhawaaqo xubnaha oo camal fala ayib iyagu iyo ahlu sunna soo tacriifka isugumayna imaane halkaa marka su-aal kalea ka dhalanayso ma ahlu sunnahay waafaqsan yihiin muctazilada iyo khawaarijtu fii mas'alati aliimaan mise way khilaafsan yihiin haddayse khilaafsan yihiin maxay isku khilafsan yihin naam naam sidaas waay cinda almuctasila waalkhawaarij waxa weeyaan aliimaanu kullun laa yatajaza saddexdaas ay sheegeen oo iimaanku ka kooban yahay waxay dhaheen waa gabal aan qaybsami karin haddii qayb ka mida la waayo bimacnaa iimaankii waa la wada waayaya ruuxii waa gaaloobaya haddii yacni waxa weeyaan ahlusunnana waxay leeyihiin ma ahe iimaanku waa qaybsami karaayo inta qayb la waayoa qayb soo hadhi karaa waa masaladaan u tegi doonno iimaanku waa siyaada wuuna nusqaamaa oo ruuxii intuu ku dhaco dembi weyn ama waajibaadka qaarkood ka tago ila waa qaybta camalka ay sooma imaanka qibsiga camalka hayd wey tu waajibaadkii qaar ka tago ama uu dembiyadii waaweynaaye yacni muxaramaadkii qaar ka mida ku dhaco buu iimaankiisa asalkiisii joogaya oo uusan islaamka ka baxayn ayaguna waxay yidhahdeen maya muctasiliyada khawaarijta waxay yidhaahdeen maya marba hadduu waajib ka tago oo dembi weyn galo ama xaaraam ku dhaco dembi weyn galo iimaankiisii qaar ka midaa jabay hadduu jabayna waa israacay soo ma ahayn waxba uma hadhin wabittaali gaal buu noqonaya calaa khilaafin bayna almuctasilati waalkhawaarij fii xukmihi fi dunya ayib marka farqiga u dhexeeya waa kaa farqiga ahlusunna waljamaaca iyo muctasiliyada khawaarijta udhexeeya waa farqigaas ayib masalada kale waxa weeyaan yani waxa weeye waxaan ku jirnaa baabkii iimaan baan wali ku jirnaa madhab ahlusunna waljamaca fi ziyaadati اliimaan wa nuqsaanihi ma huwa madhab ahlisunna waljamaca fi ziyadati اliiman wa nuqsaanihi ya cinda ahli الsunna waljamaca aliimaanu yaziidu wayanqus yaziidu bimaada biطaacaat wayanqusu bilmacaasi iimaanku waa siyaada waana nusqaamaayo waa isdhiba daacadu hadday badato iimaanku waa siyaadaya macsiyo hadday meesha soo gashana iimaankii waa dhaawacmayaayo waa nusqaamaya cinda ahlisunna waljamaca waa sidaas ayb mas'aladaa waxaa ku khilaafsan ahlu sunnaha qolyaha ku khilaafsan waxaa ka mida ah nimanka la yidhaahdo murji'ada maxay yidhaahdeen masalada ziyaadat اliimaan wa cinda almuctazila muxuu yahay aha maxay dhaheen ah. ma siyaadayo mana nusqaamayo leanna waxay yidhaahdeen waa tasdiiq soo mayna attasdiiq tasdiiqana waxay yidhaahdeen dadku kuma kala duwanaan karaan tasdiiqa waa lagu simanya saas daraaddeed waxay yidhaahdeen iimaanunaa ka iimaani yesh ka iimaani jibriil sooma ah, yacni caasiga ugu dembi madan ugu dembi badan addoommada iimaankiisa iyo iimaanka jibriil waa isku mid iimaankiisa iyo iimaankii nebi maxamed waa isku mid halkaasay ka dhagxeen salawatu rabbi waslamu caleyh ayib waxaa kaloo ka mid a yani waxa weeyaan e, shacaaraadkooda caankaa ah. laa taduru maca aliimaani macsiya kama laa tanfacu alطaacatu maca alkufri ruux isagoo gaal ah hadduu daaco la yimaado ma anfacaysa maya allaahuma adduunyada waa laga yaabaa in maarata laakiin aakhare anfici mayso sidaasoo kale waxay yidhahdeen ruuxu marba hadduu iimaan leeyahay macsiyo kasta hadduu la yimaado dhibba kuma haysaba dhibna u geysan mayso saas maanaa wax dhib ay u geysanayso ma jirta ayib marka halkaasay mareen iyagu qolada labaad ee mas'alada ziyaadat ulimaan wa nuqsaanihi ku khilaafsan ahlu waa khawaarijta iyo muctasilada ayaguna maxay yidhahdeen hal iliimaanu yaziidu wayanqusu cinda almuctasilati waalkhawaarij am la cindahum laa yaziidu walaa yanqus mana siyaado mana nusqaamo leanna maxay taagnaayeen kullun laa yatajaza soo ma wixii tajziye aqbali kara ziyaado iyo nuqsaan aqbali kara soo ma wixii aan gabalayn iyo qaybsan aqbali karaynin ziyaadana ma aqbalo nusqaanna ma aqbalo marka cindahum ma aqbalo saas daraaddeed aliimaanu yaziidu wayanqus waxaa iskale ahlu sunnaha iskale firaqdana waa ku khilafsan yahi khawaarij iyo muctasilana waa ku khilaaftay nimanka la yidhahdo murji'ana waa ku khilaafay ayib alashaacira fii hadihi اlmas'ala madhabkoodu muxuu yahay ahlu sunnahi la qabaan ma saxba ya limaada aha limaada sakadtum ya ahlu sunnaha lama qabaan waa khilaafsan yihin ay maxay qabaan marka hal اlimaanu yaziidu cinda اlashaacira wayanqus am la jawaabtu waa saas su-aashu waa saas aha ahlu sunahay waafaqsany ayb yaa khilaafsan a aslulimaan oo tasdiiq ah ma ziyaado mana nusqaamo camalka oo kamaalul iimaana baa ziyaadadii nuqsaantu galaan bay dhehen soo saas maahin a ah, saasaan soo marnay saas daraaddeed cinda alashaacira asluliimaan oo laga hadlayo laa yaziid walaa yanqus saas macnaha amaa mas'alada shardiga kamaaliga ah oo camalka ah kaasaa ziyaadadii nusqaantu gashaa bay dhehen waa inagii ka soo guurinay tuxfatulmuriidka sharx jawharaat tawxiid baan ka soo guurinay taqriiban waad xusuusantihiin ayib masalada inoo xigta waa masalada murtakib اlkabiira maa xukmuhu laba xukm way weliba xukmuhu fi اddunya wa xukmuhu fi اlaakhira muslimka dembi weyn ku dhacay mu'min weeye dembi weyn buu ku dhacay isagood ka toobadkeenin buu ku dhintay intuu adduunyada joogo xukumkiisu muxuu noqonayaa waan kala qaadaynaa cinda ahli الsunna waاljamaaca ku hormar xukmuhu fi اdunya wa xukmuhu fi اlaakhira aha saas weeye adduunka intuu joogo waxaa la odhanayaa waa mu'min naaqis اliimaan soo ma waatan soo marnay laa yucطى aliimaan اlmuطlaq walaa yuslabu minhu hee muطlaq اliimaan soo saas maaha a iimaanka asalkiisa laga saari maayo oo waa mu'min laakiin iimaan dhammaystiran miyaa la siinaya maya iimaan dhammaystirnan la siin maayo laakiin maxaa la siinayaa iimaan dhaawacaa la siinaya iimaan naaqis ah waxaa la odhanayaa mu'minun naaqisu liimaan saas ma saas maa ama waxaa la odhanayaa mu'minun biaacatihi faasiqun bimacsiyatihi soo ma jeed ayib taa waa xukumka adduunyo xukumkiisa aakharana wuxuu yidhi waa taxta almashii'a soo ma waa taxta almashii'a hadduu sidaa ku dhinto isagoon ka toobad keenin ilaahay doonidiisu hoos yaallaa ilaahay baa siduu doono ka yeeli hadduu doonana ilaahay subxana wa tacala waa iska cafinaya oo jannaduu iska geynaya isagoon cadaab marinin hadduu doonana alla subxaana wa tacaala cadaab buu marinayaa oo dembigii uu ku dhintay baa cadaab lagaga goynaya laakiin marka ugu dambaysa xagee buu ku dambayn doonaa ya waa intaa in lagu daro taxta almashii'a marka la yidhaahdo waa in laga dambaysiiyo laakiin naarta ku waari maayo akhiiran marka dambe jannada unbuu ku dambayn doonaa biidn illahi wa tacala imaa yani biraxmati arxami araaximiin wa ima bishafaacati shaaficiin ila hayri dalik ayib cinda ahli sunna waa sidaas cinda alkhawaarij shee cabdullah adduunka inuu yahay adduunka waxay qabaan waa gaal aakharana waxay qabaan naartuu ku waaraya yacnii adduunkana xugum gaal baa lagula dhaqmayaa oo macnaha dhiiggiisa waa bannaan yahay xoolihiisa waa bannaan yihiin haddii laga adkaado xool dumarkiisa la qabsado waxaa loola dhaqmayaa dumarkii sidii gaaloo kaleeto axkaamtii gaalada lagu dureerinaya sooma adduunka aakharana xugumka gaalada buu leeyaho iyadana waa mukhallad fi naar naartuu ku waarayaabay qabaan ayib qoladaasi waa khawaarijta ra'yu lmuctazila aha adduunka waxay yidhaahdeen manzila bayna almanzilatayn aakharana maca alkhawaarij waa saas adduunka waxay yidhaahdeen mu'min weeyaanna dhihi mayno gaal weeyaanna dhihi mayno laakiin waxaan dhahaynaa labada boos mid u dhexeeyuu joogaa waa meeshay ka timid cinda almuctazila usuushooda shanta ah mid ka mida weeye almanzila bayna almansilatayn lalama qabo ayagaa ku ah macnaha waxa weeye mu'minkii dembiga weyn ku dhacay ee kabiirada ku dhacay ama waajib ka tegey ama xaaraanba ku dhacay waxay leeyihiin adduunka markuu joogo gaalna ma aha muslimna ma aha wax lala yaabayay noqotay axkaamta adduunyada xaggee la marinaya marka ila shareecadu axkaam gaalana waa sheegtay axkaam muslimna waa sheegtay munaafiqiintu xataa adduunka markay joogaan axkaamta muslimiinta lagu dureerinaya soo ma marka manzila bayna almansilatayn war la gartayba ma noqonin manzila bayna almansilatayn adduunka saasay qabaan aduu nimankan firaqda eh ahlu sunnaha khilaafay warkoodu uun waxa weeyaan uun war u nin iska yidhi waayo marka waxyaalo badanood la yaabto waad ku arki ilan wax kastoo layska yidhahdo ma saxsan marar fara badan maarata waa waa nitaaju alcaqli assaqiim caqli jiran wuxuu soo saaray wey oo ka soo baxay ayib aakharena waxay yidhaahdeen mu'minka murtakibu lkabiira ah khawaarijtay la mid yihiinoo waxay yidhaahdeen mukhalladun fi nnaar naartuu ku waarayaa bay dheh marka adduunka unbay ku khilaafeen laakiin aakhare waxay isku waafaqsan yihiin khawaarijta waxay yidhaahdeen naarta ayuu ku waarayaa oo gaalo gaal macnaha sida gaalada ugu waarayso kale ugu waaraya saasay yidhahdeen ayib mu'minka dembiga weyn galay cinda almurji'a muxuu yahay cinda almurji'a ayrukum nacam sheekh mu'minun kaamilu اliimaan aha fi اlaakhira naar iyo isagu is arki maaya saas fi dunyaa waxay leeyihiin waa mu'minun kaamilu liimaan waa mu'min iimaankiisu dhammaystiran yahay soo ma aakharana waxay yidhaahdeen isaga iyo naar isma arki maayaane jannaduu durdura ku galayaa bay dheheen orod isagiiyo naar laysu dhoweyn maayo oo dembigii iyo wixii uu galay aawe maadaama iimaanba uu ku dhintayba isagiiyo janno isagiiyo naar laysuba dhowayn maayo jannuu leeyahy saas daraaddeed baa waxay qabaan annaaru laa yadkhuluhaa ila alkufaar soo ma naarta waxaan gaal ahayn geli maayo mu'min baa naar la gelinayaa war jiraba ma aha bay dheh saas maana aakharana jannaduu gelayaa adduunkana waa mu'min iimaankiisuu dhammaystiran yahay oo dee waxayba qabaanba jibriil iyo nebi maxamed iyo caasiga dembiilaha inay isku iimaan yihiin bay qabaan calayhi min allahi maa yastaxiquun ayib murji'adu waa saas murtakibu lkabiira cinda alashaacira aha ahlu sunnahay ku waafaqsan yihin sax miya ya الأشاacرة في مسألة مرتكب الكبيرة مع أهل السنة في حكمه في الدنيا وحكمه في الآخرة هل هذا صحيح هل من معترض ها waa isku waafaqdeen baan u malayna waa saas wa waad saxantihiin abaqina mas'alatu murtakibu alkabiira ashaacira waxay leeyihiin fi dunya waa mu'min aakharana taxta almashii'a laakiin mid bay ku khilaafayaan ahlu sunnaha midda ay leeyihiin ahlu sunnuhu waa naaqisuliimaan ay leeyihiin maadaama murji'ada ay waafaqsanaayeen naaqisuliimaanka ma qaban soo ma leanna iimaanka tasdiiq bay qabeen tasdiiqiina waa laga helay wabitaali waxa weeyaan yacni naqsi iimaankiisu ma gaadhay leanna kamaaliyaadka iyagu geliya naqsiga macna ayib taas waa masaladii mas'alat liimaan iyo siyaabaha loogu kala tegey waxaa inoogu xigtaa qadiyadii iyadana ama asalkii alqadaa waalqadar oo isagana aad aynu u dhex fadhiisannay taqriiban warkiisu aada u badnaa laakiin waxaan u malaynayaa in isaga aad ku dhaabin doontaanoo intaan ku dhex jirnay baan su-aalo iska weydiinay soo ma kuwii unbay u badan doonaan laakiin waxaan ka baqi inaad inaad halmaanteen ayib marka koowaad maa hiya aw udkur maraatib alqada waalqadar nacam waa afar arbaca alcilmu alkitaaba almashii'a waalkhalq afartaas wey waxyaabaha kownka ka dhacaya ee la abuurayo marka ugu horraysa ilaahay subxaana wa tacaala horta wuu ogaaday cilmigiisa saabiqa baa ku diraarsan markii xigtayna waa la qoray oo looxulmaxfuudka diiwaanka waxalba ku qoran yihin bay lagu qoray markii in la abuuro ay xilligeeda lasoo soo gaadhana waxaa ku dureersanaya ilaahay doonidiisa iyo mashiicadiisa mashiicadii markii ay ku dureersatana waxaa ku xiga in shaygii uu bannaanka yimaado uu abuurmo ama samaysmo yacni alkhuruuj ila alwujuud inuu markaa bannaanka usoo baxo wax jira noqdo afartaa martabo weeye alqadaa waalqadar <laughs> maraatibtiisu ayib su-aasha ku xigta waxa weeye fii ayin min hadihi almaraatib alarbac ishtahara fiiha alkhilaaf afartaa martabo kuwoode kuwee ka mid ah oo khilaafku caan noqdo laysku khilaafay ninka y ya iyo iyo mashiiada wala hoosta lagaaga dhiiba mashiiada ayb sax weeye labada ugu dambaysa ayaa khilaafkooda caan baxay midda cilmiga ayadana khilaaf waxaa ku jira horay u dhammaaday oo baaba'ay oo yacni khulaatulmurji ah laakiin labada khilaafkoodu caan ka yihiin saas dareedee waxaan ka cabirnay ishtahara fiiha alkhilaaf waa labada dambe oo mashii'ada ah iyo khalqiga yacni cumuumu mashii'ati illaah iyo cumuumu khalqihi labadaa wey abuurista ilaahay ma khalqigoo dhan waxa jira oo dhan baa soo wada hoosgelaya mise wax jira oon ilaahay khalqigiisa soo hoosgelaynin baa jira oo ilaahay uusan abuurinoo cid kala abuurto masale waa taa masalada labaadna shay kasta oo jira ma doonid ilaahay buu ku yimid mise waxyaalaha ilaahay doonidiisa ka baxsan baa jira halkaasoo labada labada masale khilaafkoodu ka jira ayib masalada ku saabsan afcaalu اlcibaad khalqu afcaali اlcibaad addoommada afcaashooda ma alla abuuro ma alla abuuray mise muusan abuurin imise madhab baa ku jirta oo la ysugu khilaafay madaahibta uma raba in la tiriyo nacam saddex midka koobaad alqadariya ahaa ahlusunna iyo jabriyada saddexdaas qadariyada jabriyada iyo ahlusunnaha madhab ahli sunna fii khalqi afcaali alcibaad maxay tahay naam afcaasha addoommada ahlu sunnuhu waxay qabaan ilaahay baa abuuray soo ma ilaahay baa abuuray bay qabaanoo kama hoos baxsana ilaahay abuurkiisa allaana doonay oo mashiicadiisa kama hoos baxsana soo saas ma qabaan ahlusunna waa saas ficil ama wax jira abuuray oona alla ahayn ma jiraan bay qabaan ayib dhanka kale marka la fiiriyo ahlu sunnuhu addoonka ficilkiisu calaaqada uu addoonka la leeyahay maxay ka dheheen haya saas wey waxay qabaan ahlu sunnuhu addoonku wuxuu leeyahay doonitaan iyo khiyaar iyo iraado uu wuxuu rabo ku samaynayo ficilkan uu sameeyeyna isagaa isaga lahoo iska lahoo isaguu ku tilmaaman yahay sifo isagu uu leeyahay wa doonid iyo khiyaar iyo qudro iyo awood uu ku sameeyana waa leeyahay laakiin dooniddiisa iraadadiisa iyo awooddiisa dhammaantood waxay hoos tegayaan ilaahay doonidiisay hoos tegayaan wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah saas macana mashiica oo ilaahay mashiicadiisa hoos imaanaysa waay iraada oo ilaahay iraadadiisa hoos imaanaysa waay macnaha waxaa ka madnaa alla subxaanah watacaala hadduusan doonin addoonku iraado madax bannaan ma yeelan karayo oo ilahay tiisa ka madax bannaan saas macana sida uusan u lahaynba awood ilaahay tiisa ka madax bannaan awoodda iyo iraadada uu leeyahayna ficilka uu samaynayo saamayn bay ku leedahay soo ma oo ficilkan uu samaynaya isaga ka dhacay wuxuu ku sameeyey ilaahay awood uu siiyey iyo doonitaan uu alla siiyey laakiin waxa uu sameeyey ficilka uu sameeyey iyo iraadada uu ku sameeyey iyo awoodda uu ku sameeyey iyo isaguba soo makhluuq ilahay maaha haa saas way wixii o dhan ba ilahay bay hoos imaanaysa asagii awooddiisa iyo iraadadiisu waa sabab waxan uu sameeyeyna waa musababkii ka dhashay wey hadduu alla doono subxaana wa tacaala inuusan samaynin waa heli karaa sooma waa heli karaa hadduusan ilahay doonin subxana wa tacala ma dhacayo laakiin iraado ilahay baa ku duraarsatay subxana wa tacala marka waa saas isaga iyo ficilkiisa waa makhluuq taxta almashyaa hoos imaanayaan haddana iraaduu leeyaho ma qasbana ma qasbano yacni waxa weeyaan ruuxa qasban waa la yaqaanaa ruuxa aan qasbanaynna waa la yaqaana soo lama kala yaqaana labadaas ruuxa qasban iyo ruuxaan qasbanayn waa la kala yaqaana ruux inta yacni waxa weyaan la xidhxidhay oo xadhka lagu xidhxidhay oo la jeebeeyey guri korkiisa guri dabaqa laga soo tuuray iyo ruux aayar khiyaarkiisa guriga uga soo degay soo ma kala cad soo wax iska cad ma ah ninna iyo iraadadiisu ku soo degay ninna waa qasban yaho inta la jujuubay baa la soo tuuray soo ma waa la kala yaqaanaa kanna waa ficil ikhtiyaari ah kanna waa ficil idiraari ah wey afcaal ikhtiyaar ayagu u leeyihin bay samaynayaan iyagaa iraadadooda ku samaynaya ikhtiyaarkooda ku samaynaya laakiin iraadada iyo ikhtiyaarka lama dhihi karo ilahay tiisay ka madax bannaan lamana dhihi karo addoonku waa qasban yahi saas way macana cinda ahli sunna waljamaaca xaggaa marka laga fiiriya waa dhanka masalada dhankaa marka laga fiiriyana waa dhankaas ayib madhabu alqadariya fii khalqi afcaali alcibaad ma hiya ma huwa ayb isagaa isagaa iska le oo abuuraya dheh waxay yidhaahdeen alcabdu huwa aladii yakhluqu afcaalahu addoonku isagaa afcaashiisa abuuraya mashiicadiisa doonidda uu ku samaynayo iyo awoodda uu ku samaynayana ta ilahay waa ka madax bannaanta soo saas mayne saas daraaddeed baa waxay sugeen khaaliq aan ilaahay ahayn soo ma cid wax abuurta oon alla ahayn bay sugeen qadariyadu waana midda keentay nebigu inuu ku magacaabo salawatu rabbi wasalaamu caleyh maxay majuusu hadihi اlumma lianna almujuusa yuhbituuna khaaliqayn kama ana alqadariyata tuhbitu khaaliqayn khaaliqu اlafcaal wa khaaliqu اlacyaan waxay leeyihiin allahu khaaliqu اlacyaan wاlcibaadu yani khalaquu alafcaal ilaahay acyaanta waxyaalaha yani waxa weye muuqdee jira yuu abuuray ama afcaasha la samaynayo addoommadaas abuurhaya leeyihi labadaa khaaliq bay sugeen sida majuustuba laba khaaliq ay u sugtayo yani waxa weeyaan iftiinka iyo iyo mugdiga wixii shar oo dhanna waxay dhahen waxaa abuuray mugdiga abuuray wixii khayr oo dhanna waxaa abuuray ya iftiinka abuuray bay dhehen khayr oo dhanna waxaa abuuray iftiinka shanoo dhanna mubdigaa abuuray bay dheheen laba khaaliq bay sugaan marka kadalika qadariyaduna laba khaaliq bay sugaan saas daraaddeed waa ummadda nebi moxamed majuusteedii waay saasuu nebigu ku sheegay salawatu rabbi waslamu caleyh ayib waan soo sheegnay waxaa ayagana qolada saddexaad a nimanka la yidhaahdo ya horta intaynaan taa u gudbin qadariyada nimanka la yidhahdo ama muctasilada inay yidhaahdaan addoommadu ayagaa afcaashooda abuuraya sababta ku bixisay maxay tahy maxaa u geeyey sababta ku ku salay maxay tahay nacam addoonku xumaantuu samaynayo bay diidayaan ilaahay in loo tiiriyo waa waa waa sabab dhow laakiin waxa weeyaan eh, lubulxaqiiqa ma ah waxay u yidhaahdeen firaaran waxay ka cararayaan in la yidhaahdo ilaahay addoommada wuu dulmiyey saas way maanaa oo say ku imaanaysaa waxay yidhaahdeen haddii la yidhaahdo addoonka afcaasha uu samaynayo ilaahay baa subxaanahu wa abuuraya haddana wuxuu isagu abuurahayey buu ku cadaabahayaa soo dulmi maaha saasay dheh marka ilaahay dulmi si aan uga nasahno waa inaan idhaahno addoommada afcaashooda ilaahay shaqaba kuma leh sababtaasaa ah macnaha wax weeyaan yaa ku kalliftay waana sabab aan meesha ku jirin lianna alla subxaanahu wa tacaala addoommadiisa ma dulmiyo waanan ka soo hadallay qolada kaleeto waa nimanka la yidhaahdo jabriyada maxay qabaan fii mas'alati afcaali alcibaad jabriyadu maxay qabaan nacam ya addoonku wax ikhtiyaara ma leh waa qasban yahay soo ma ah, waxay yidhaahdeen waa ka riisha almucallaqa fii mahabi riyaax waa waa waa sidii baalka shimbirtoo kale oo meel dabayl xoog badani ka dhacayso laga laalaadiyey soo dabaysho dhankay doonto iyadu uma wado baal baalkani isma xukuma isagu sidaasoo kale waxay yidhahdeen addoonku isagu wax khiyaarana male doonitaanna male ficilkan loo tiirinayana ilaahay baaba iska leh saasay dheh ah, ilaahay baa iska leh ilaahay baa samaynaya dheh soo ma markii la yidhi war ficilkan addoonku samaynayo hadduu qasban yahay addoonku oo ficilkan ilaahay leeyahay maxaa addoonka loogu tiirinayaa oo loo dhahayaa hebel baa sameeyey heblaa samaysay maxaa loogu tiirinayaa maxay ku jawaabeen aha waa min baabi almajaaz bay dheh majaaskii duruqda lumiyey iyo mutakalimiinta bay meeshaa yidhahdeen waa majaaz bay dheh majaaz yacni ficil loo tiirinayo cid aan samaynin waa min baab almajaaz bay dheheen baa loogu tirinaya ama ficilkan ilaahay baa loo tirinay saas daraaddeed inda almur cinda aljibriya waxaa saxiixa inaad tidhaahdo ilaahay waa tukanaya soo ma oo wax alla wixii khubsi ahaye addoonku samaynayo oo dhan min baabi edabsi uun bay yidhahdeen loogu tiirinayn laakiin afcaashan ilahay baa samaynaya dheh tacaala allahu camaa yaquuluuna culuwan kabiiran ayib qolyaha jabriyaduna iyaguna warkoodu waa iska cadee waxaa lagu ilzaamiyey markay yidhaahdeen addoonku waa qasban yahay oo talo ma leh oo khiyaar ma leh oo doonitaan ma leh oo ficilkan waxaan oo dhan waa uun sandullaysan yahay oo waa yacani ushaa uun meeshii la doono kolba lagu dhufanahay waxaa lagu yidhi hadduu qasban yahay wuxuu ku qasban yahay maxaa loogu cadaabaya maxay ku jawaabeen ninka u sheegaye eh? waxay yidhaahdeen dulmiga waxaa la yidhahdaa altasaruf fii mulki اlghayr baa la dhahaa dulmi waxaa la yidhaahdaa milki waxaadan lahayn inaad ku tasarufto ayib ilaahay markuu addoonkiisa intuu qasbo haddana wuxuu ku qasbay u cadaabahayo ma milkigiisiibuu ku tasarufayse mise cid kale milki ay leedahay buu ku tasaruf milkigiisiibuu ku tasarrufa saas daraaddeed waxay dhahen dulmimo meesha ma yaallaba ahlu sunnadu maxay ugu jawaabeen aha smaan waa saas we waxaa la yidhi dulmiga meeshaad la aadeen maahee dulmiga waxaa la yidhaahdaa wadcu shayi fii hayri mawdicihi allaa'iqi bihi shayga meeshiisii ku habboonayd meelaan ahayn haddii la dhigo waa dulmi saas daraaddeed addoon qasban ood xidhxidhay ood khiyaar u diiday oo aan talada waxba ku lahayn intaad ku samaysood qasabto haddana haddaad u cadaabto soo dulmi maaha liannahu wadcu shayi fii hayri mawdicihi wa addoon dhaa'ica oo shuruudii aad u dhigtay iyo ballantaad la gashay ka soo baxay haddaad cadaabto dulmi ma tahay waa dulmi haddii aad wuxuusan samaynin dusha ka saarto dulmi ma yah waa dulmi saas daraaddeed baa xadiidulqudsi maxaa ku soo arooray yaa cibaadii innii xaramtu dulma calaa nafsi saas dulmiga naftayda waa ka xarimay bu alla subxana wa tacala qur-aankan alla subxaana wa tacaala waa ka meelo badan ku sheegay inuusan addoommadiisa rabbi dulmiyin subxana wa tacala addoonkuna inuusan dulmi ka baqaynin marka meeshay la aadeen ma aha inay ka baxsadaan ilzaamkan lagu ilzaamiyey baa u geeyey inay dulmiga macnihiisa taxriifiyaan markaasay waxa weeyaan yani zaadu tiina billah yani waxa weyaan wixii khaladkoodi in bay khalad kale sii dul saareen ayib aynu u nimaadno marka ashaacirada madhab اlashaacira fii mas'alati afcaali اlcibaad ma huwa nacam Ah, saas wey waxay leeyihiin addoonku wuxuu leeyahay iraaduu leeyahay soo ma doonitaan buu leeyahay awoodna wuu leeyahay laakiin awooddiisa iyo doonitaankiisu ficilka dhacaya saamayn kuma leh ficilkan addoonku uu sameeyey iyo dooniddiisa iyo awooddiisu saamayn iskuma leh markii awooddii la helay doonidiisiina la helay buu alle wuxuu caadaystay ficilka inuu sameeyo labadaa markii laysla helo oo labadaas yimaadaan ficilkaasi inuu sameeyo buu alle caadaystay ayib maxay murji'ada kaga gedisan yihin marka jabriyadaan dhihi laha aha ha sugitaanka ay sugayaan iraado doonitaan iyo awood addoonku uu leeyahay iyo ikhtiyaar doorasho ay sugayaan taasi horta murji'ada waxoogaa way inay kaga bedelan yihin waad moodaa madhabkii ahlu sunnahana maxay ku khilaafsan yihiin aha ya taa waxay kaga gedisan yihiin murji'ada waxaan u jeedaa jabriyaday kaga gedisan yihin laakiin ahlu sunnaha maxay kaga gedisan yihin maxay ku khilaafeen waxay yidhaahdeen iraadadan iyo doonitaankan iyo ikhtiyaarkan iyo ficilku shaqo iskuma leh soo ma ficilkan ilaahay baa labay dheheen soo ma halka ayay ka waafaqsan yihiin ya jabriyaday waafaqsan yihiin jabriyada ayay waafaqsan yihiin lianna mas'alo sideedaba waxaa la yidhahdaa u baahan inaan fahno u baahan baa jirta alashaacira yunkiruuna alasbaab masaladuna halkaasay farax ka tahay nimanka ashaacirada la yidhaahdo sabab iyo musababkii ka dhashay maba ogolaba tanna juz bay masaladaa ka tahay oo maalan haddii maalan aad dab wax ku dhex riddo dantaad sho shay soo qaaddo mare intaad soo qaadda aad dab ku dhex riddo soo maradii guban mayso marada ayaa gubay dabkaa gubay laakiin warkaasi waa warkiina waay warka ashaacirada maaha ashaaciradu waxay leeyihiin dabku awood gubitaan oo wax ku gubi karoo ku jirta muusan ku gubin laakiin ilaahay baa wuxuu caadaystay dabka marka la helo shay lagu dhex ridayna la helo inay wixii ku dhex riday inuu gubo yaa gubaya ilaahay baa gubaya soo ma jeed dabkani awood male bay taagan yihin addoonkan awoodda leh iraadada leh ikhtiyaarka leh ikhtiyaarkiisiiyo awooddiisu saamayn kuma leh ficilkan uu samaynaya sababna isuma ah saas daraaddeed baa qur-aanka mufasiriinta ashaacirada ee qur-aanka fasiray wax alla wixii yacni waxa weeyaan sababiyo oo dhan way awilayaan bimaa kuntum tacmaluuna sababiyo meeshay ku timaadaba sababiyada waa kala cararaya soo ma jeed yacni sabab iyo musabab wax kala dhashay oo dhan bay diidan yihin waana nooc taqriiban maaragtay yacni yani caqliga bini aadamka intaanba sharaaciba la gaadhinba caqligii bini aadamkaee saliimka ahaa bay ka soo horjeedaan waxay ku xadadkani wuxuu dhacay markii kan la helay way iska agdhaceen yani waxa weya maxalka unbaa kulmiyey wakhtigaa kulmiyey laakiin sababna isuma aha shaqana iskuma laha ilaahay unbaa caadaystay shaygaa markii la helo shaygaana inuu yimaado ah, caadada ilahay baa saa ku dureersatay ashaacirada madhabkoodu fii masalati alqada walqadar fii masalati afcaali alcibaad cinda taxqiiq muxuu yahay mhm. jabriyada waay warkan waxba yayna ku warwareejina mushkilada ugu weyne haysata ashaaciradana waxa weeye mushkilada ugu weyne ashaacirada haysata ee in badan tanaaqudka ku kalifaya iyo wax la fahmi waaye inay saleeyaanoo ay ta'siiliyaan waxa ku kalifaya waxoogaa waxay isku dayaan inay madhabkii muctasiladana ka soo durkaan madhabka ahlu sunnadana waxayba u yaqaanaan mujasimay u yaqaanaanoo waa ka cararaya soo ma garan laba reer dhexaad bay mar walba inay degaan bay isku dayaan manzila bayna almansilatayn markaasaa marka qaarkood waxay ku dhacayaan waxaan la fahmi karinba oo haddaad waddo oo waddo ood waa kaan soo sheegnay yacni waxa weeyaan halaatatun laa xaqiiqata laha minhaa kasbu alashcari ah, weesh wadafratu الnadaam wa axwaalu abi hashim kasabka waxaa laga wadaa waxay yidhaahdaan addoonka ficilkan ilaahay baa le ilaahay baa abuuraya addoonka xaggiisana waa kasab waa kasab iraadadii iyo ikhtiyaarkii awooddii addoonku uu lahaa ee aan waxba saamaynta ku lahayn ficilka bay ku magacaabaan kasab yidhahdaan soo ma markii la yidhi war bal kasbiga fasira kasabka bal fasira tafsiir ay isku waafaqsan yihiin oo isla meel dhigaan waa waayeen nimba meel buu ku dhuftay nimba meel buu ku dhuftay nimba meel buu ku dhuftay warkii haddii laisla meeldhigi waayo iyaga culimmadoodii laftoodii tafsiirkiisa isla meeldhigi waayeen markaa wuxuu noqday cinda taxqiiq waxaan xaqiiqo lahayn limaada uusan xaqiiqo u lahayn lianna waxa weeyaan qudro iyo iraado iyo ikhtiyaar haddana aan saamayn ku lahayn waxa dhacayaay waa waxaan jirin waay soo ma waa waxaan jirin haddii awood la helo doonitaanna la helo mashii'ana la helo ikhtiyaarna la helo waa inuu yimaado ficil waa inuu yimaado waa inu wax ka dhasho sooma wuxuu ka dhalan wixii ka dhalan lahaa bay diideen ma dhici karto marka waa waxaan jirin oo kaleeto wax macnaa wax weeyaan aan suuroobi karin wey macnaha saas daraaddeed baa kasbu lashcari mima laa xaqiiqata lahu lagu tiriyaa macnaha ayib shaaciradu marka masaladaasi waxay ka yihiin murji'ada yani waxay ka yihiin madhabka jabriyaday qabaan allahuma mujarad yani mashiicada iyo iraadada ay isbaatinayaan iyadana markii la xaqiijiyo aan wax midho ah ka dhalanayn oo iyaduna markaas dee waxaan jirin oo kale ah intaa unbay kaga gedisnaan karaan iyaduna saamayn kuma le maana ta'tiir ma leh ayib weli waxaan ku dhex jirnaa masalatu alqada waalqadar ama asalka alqada waalqadar baan ku dhex jirnaa mas'alatu alhidaaya waaldalaal cinda ahlusunna waljamaca waxay yidhaahdeen ilaahay baa addoommada lumintooda iyo hanuunintooduba ilaahay baa iskale soo ma soo mahin ayib su-aasheennu taas maaha sidaa markay yidhaahdeen waxaa lagu ilzaamiyey oo qadariyadu khaasatan oo yidhi ilaahay subxaana wa tacaala lumintana male hanuunintana male addoommadan la madax bannaan waxay ahlu sunnaha ku ilzaamiyeen ama su-aal waxay soo jeediyeena ah. addoonkan la lumiyey ee lumay gaaloobay munaafaqa noqday haddii inta la lumiyey haddana loo cadaabayo soo dulmi maaha ilaahayna soo dulmiga muusan dhihin waa ka nasahna ahlu sunnuhu maxay kaga jawaabeen masaladaas mhm waa li bifadlih khulaasadu waa saas wuxuu yidhi jawaabtu wuxu bixiya waxa weeyaan alla subxaana wa tacaala hadduu cadaabayna intuu cadaabayna waa licadlihi inta uu jannaynayana waa bifadlih sharax bay u baahan tahay laakiin sharaxeedu wax weeyaan macnaheeda ilaahay subxaana wa tacaala addoonkan wuu lumiyey marka la yidhi inuu lumayo horuu ugu qoray laakiin sababta lagu luminayo isagaa iska leh ilaahay awood buu siiyey doonitaan buu siiyey awooddii buu siiyey jidkii buu u caddeeyey rasuul buu u soo diray khayrkiiyo sharkii baa loo kala sheegay kala dooraa la yidhi laakiin ilaahay uma kaalmaynin caawintii uu caawin lahaa iyo kaalmaduu kaalmayn lahaa unbuu ka daysatay soo ma kan mu'minka ana intaa markii laysugu daro loo caddeeyey baa waxaa loo raaciyey kaalmo waa loo kaalmay oo waa la la waafajiyey kanna ilaahay kaalmadiisuu ka daystay ilaahay wuxuu lahaa oo isagu leeyahay oo hanuun ah hadduu addoonkiisa ka daysto oo addoonkiisa iyo naf addoonka iyo naftiisa isu daayo ma wuu dulmiyey baa la dhihi karaa maya wixiisiin buu ilaahay ka reebtay subxaana wa tacala dulmi meesha ma yaallo khaasatan hadduu maxalku yahay maxalka oo addoonkaa hadduu yahay midaan u qalminba hanuunkii hadduu yahay leanna xikmaddu maxay keenaysaa xikmaddu waxay keenaysaa hanuunka meelaan u qalmin inaan la dhigin soo ma cadligu saasuu keenaya haddii hanuunkii la dhigo meelaan u qalmin ma cadli baa mise waa dulmi ya waa dulmi limaada dulmiga maxaan kusoo sheegnay wadcu shayi fii hayri mawdicihi allaa'iqi bih addoon aan uba qalmin boon istaahilinba in la hanuuniyo hanuun in la la geliyo waa hanuunkii oo meelaan ku habboonayn la dhigay wey saas daraaddeed cadaaladdu iyo xikmaddu waxay keenaysaa hanuunka inaan meeshaas munaasabka aan ahayn aan la dhigin meeshaa inaan la dhigin bay cadaaladdu iyo keenaysaa dulmina ma aha ilaahay subxaana wa tacaala wax walbaa u cadday isagaa doortay ilaahayna subxaana wa tacaala waafajintii iyo kaalmadii unbuu ka daystay kaalmadii hadduu ka daystay sababtuu uga daystayna ay tahay meeshanoon ku habboonayn iyo addoonkoon u qalminoon istaahilin uuga daysay dulmi ma ahe waxa weye waa maxdulcadli waay waa maxdulcadli ilahay cadaaladiisa kula dhaqmay subxana wa kan uu markuu wax u caddeeyey hanuuniyeyna sidaa janno ku geeyeyna muxuu jannada ku siiyey ya bifadlihi buu ku siiyey maxdulfadli baa kanna jannada ku galay kaana waxa weye maxdulcadli buu yani waxa weye naarta ku galay sidaasay ku jawaabeen ahlusunna waljamaca waana jawaab musadad awey fii mawdiciha waa anagii ku miaalinay waa innaga ku misaalinay ma habboona in inta lagu sii dhiibo qashin soo ma qashin in lagu yidhaahdo war qashinkaas meeshiisii ku habboonayd gee masaajid baad geynaysa xaggee geyni qashin qubka soo ma ayib haddaad masaajid dhex dhigto ka war ya dulmi baad samaysa soo ma ayib shay yani wax weye qaali ah oo qiimo leh shay qaali oo qiimo leh maalan kaba soo qaad misxafkao kale misxaf baa lagu sira waxa la uhi misxafkan meeshuu ku habboonaa gee baa lagu yidhi masaajidkaad keentayoo meeshii shalfigiisii baad saartay cadli miya mise waa dulmi cadli waay haddaad misxafkii soo sii qaado od qashanqub ka geysana dulmi waay soo ma jeed marka waxa weye addoommadan ilahay hanuunkiisa uu ka daystay waa qashin qub qashin qubna iimaan iyo shay qaaliya ma istaahila in la geeyo ma la fahmay saas daraaddeed ilahi subxana wa tacala wuxuu kula dhaqmayaa bimaxdi cadlihi buu kula dhaqmayaa cadaaladiisu ilahay kula dhaqmaya subxana dulmi ma yaal ayib isla masaladii baynu ku dhex jirnaa su-aasha kale waxa weeyaan hal yajuusu idaafatu الshari ila اllahi tabaaraka wa tacala nacam aljawaab laa ma bannaan tahay ilaahay in shar loo idaafeeyo jawaabti waxa weeyaan maya sharka ilahay looma tiiriyo subxaana wa tacaala su-aasha labaadi waxa weeye hal fii afcaalihi tabaaraka wa tacaala alqaa'imati bihi sharun mhm. ilaahay afcaashiisa isaga ku taagan ee isagu samaynayo wax shar ama ku jiraa way su-aasha jawaabtuna waxa weeye maya ilaahay afcaashiisu waa min sifaatihi soo ma wa jamiicu sifaatihi culyaa sifaatka ilaahay oo dhan sarraynta meesha ugu sarraysay leeyihi sida asmaadiisuba ay u yihiin dhammaantood xusna soo ma marka laysa fii afcaali illahi sharun cala aliطlaaq washaru laysa ilayka waa nabi kusoo sharxna xadiiskaas marka ka hadlayn ayb haddii taa la diidoo la yidhi laysa fii afcaali illaahi sharun aslan wa faslan ayib ayna mawqicu shar nacam aha nacam asharu fii makhluuqaatihi tabaaraka wa tacaala fii mafcuulaatihi ilaahay makhluuqaadkiisa ka baxsan aan afcaashiisa ahayn buu sharku ku jiraa sidaas daraaddeed mawrid اlinqisaam ama mawridu الtaqsiim waxyaabaha jira shar iyo khayr markay u kala baxayaan waa marka dhanka addoommada la fiiriyo soo ma dhanka alle marka la fiiriyo dhankiisa waa khayr wax walba soo mayna soo mare sidaas ayib marka mawqicu shari waa fii makhluuqaatihi wa mafcuulaatihi almubaayinati lahu tabaaraka wa ka baxsan een isaga ku qumin afcaashiisa ahayn sifaadkiisa ahayn makhluuqaadka ayaa sharku ku jira ayib haddana sharka waa inagii sii faahfaahinay oo shar maxdiya inuusan sidiisaba jirin xataa makhluuqaadka mid ku jira shar maxdiya maaha shar maxdiya sida ibnuqayim aan ka soo guurinay maba jiro yidhi soo ma shar maxdiya maba jiraba ayib adankii baa la gaadhan malanaya ma huwa madhab ahli الsuna waاljamaca fi الtafriiq bayna alficli wاlmafcuul nacam shona ficilka waxaa loo tirinayaa ficilka addoonka loo tirinaya mafcuulkana alla loo tirinayo caddayn siyaada bay bahanta naam ficilka waa samaynta mafcuulkana waa la sameeyaha garta intaas laakiin madhabka ahlu sunnaha rabaa aha <laughs> waa ficil iyo faacil iyo mafcuul la garay intaa sameeye iyo samayn iyo la sameeye soo ma intaa waa garanay ahlusunna waljamaaca mafcuulka iyo ficilka kala qaadidooda maxay ka qabaan baan nidhi nacam cusmaan hmm. aha ficilku waa sifo ilaahay mafcuulkuna oo makhluuqii sifadaa ka dhashay ah laba kala duwan bay u yihiin cinda ahlusunna waljamaca sifada maalan ka soo qaadno waa sameeye iyo samayn iyo la sameeyey soo ma sameeyuhu yaa wey allah samayntuna waa ficilkiisa yaa loo tiirinayaa ficilkaas ya allaah baa loo tiirinayaa isagaa iska leh soo ma la sameeyuhuna yuu yahay waa makhluuqii waay soo ma waa makhluuqii ka dhashay masalan innagu waxaynu nahay la abuuraynu nahay soo ma la abuure baynu nahay abuuruhuna waa alle abuurustuna waa ficilkii ilaahay nagu abuuray soo ma marka waxay kala qaadayaan ficilka ilaahay subxaanah wa tacaala oo abuurista ah ficilka ilaahay ee falka ah samaynta falka ah isagaa iskale waa sifadiisa wax sharana ma galo soo ma sifo ilaahay waay laakiin sharku wuxuu ku jiraa mafcuulaadkiisa oo makhluuqaadkii ka dhashay sifada ficliga ah oo ka baxsan alla subxana wa tacala saas daraaddeed cinda ahli اsunna waljamaaca farqun bayna alficli wاlmafcuul ayib mas'alada fahamkeeda waa mas'alada keentay faham la'aanteeda baan dhihi lahaa dawaa'ifta mas'aladan luntay ee garab martay sawaabka sababta ku bixisay waxay kala saari kari waayeen ficilkii iyo mafcuulkii bay kala saari kari waayeen saan abu yani waxa way aan ka soo guurinay alimaam ijmacuu soo guuriyey yaa soo guuriyey alimaam albagawi caleyh raxmat ullah ijmac ahli الsunna waljamaca fi tafriiq bayna almafcuul walficl marka la joogo yani waxa wey masaladan afcaal ulcibaad marka la joogo maanaha ayib jabriyadu waxay yidhahdeen aan soo marnay jabriyadu waxay yidhaahdeen mafcuulku waa ficil ilaahi soo ma mafcuulka oo addoonkii alla abuuray subxaana wa tacaala afcaashiisii uu samaynayey ma waxay yidhaahdeen waa mafcuul mise waxay dhahen waa ficil ya waa ficil ilaahay leeyahay bay dhaheen soo saas ma ayib hadduu yahay ficil ilaahay leeyahay maxaa qaybtiisa sharka ah ilaahay loogu tiirin waayey markii la yidhi maxay ku jawaabeen nacam waa waa ta'adub lafdi a ah bay dhaheen soo ma edebsi xagga lafdigaa un waayo yacni waxa weeyaan yacni luqad ahaan unbaa loo edebsanayaa mooye oo ilaahay baa sharka sameeya sharka ilaahay baa sameeyey luqad ahaan afkay ku cuntay waa nooc edeb darra ah mooyaane laakiin waxay dhaheen macnaahaan waa sax leanna addoommada afcaashu mafcuulaadku mafcuulaadka ilaahay oo addoommada ah sharka ay samaynayaan waxay yidhaahdeen waa ficil ilaahay saas daraaddeed sharka ilaahay ayaa sameeya laakiin waxaan loo dhihi karin ilaahay baa sameeyey waxay yidhahdeen macnaha waxa waa ka edebsanaynaa waa ka edebsanaynaa edebsi un waa lafdi ah saasay yidhahdeen maana ayib ayagu qadariyadu masaladan maxay ka qabeen maslaة اlficli wاlmafcuul iyo shar maxay ka qabaan aha ya ayagu marka horeba soomaynaan soo taqriirinin sideedaba waxay yidhaahdeen afcaasha addoommadu iyagaaba abuurayba soo ma masaladan ficil iyo mafcuul iyo warkaasoo dhanba yacni markay iyaga laftoodu kala saari kari waayeen ficilkii iyo mafcuulkii ayaa waxaa ku dhalatay afcaashan addoommadu samaynayaan haddii ilaahay loo sugo meeshaa dulmi baa ka imaan kara saas daraaddeed baa waxay ku bixisay inay yidhaahdaan afcaashan addoommadaaba abuuraya ilahay baa shaqo kuma leh marka waa waa laba khad waa laba daraf iyo dhexdhexaad yaa laba daraf isu ah ya jabriyada iyo iyo qadariyada yaa dhexdhexaad ah ahlusunnaha fii kulli lmasaa'il waa saas masalat liimaan markaan soo maraynay yaa laba daraf kala joogay ya murji'ada iyo khawaariji muctasilo yaa dhexdhexaad ahaa ahlu sunnaha mas'aladii sifaadka markaan soo maraynay yaa laba daraf kala joogay a ah. ah mucailada iyo iyo mushabihada mucailada waa kuwa sifaat diida way jahmiyada yani nufaatu sifaat waay iyo qolada sifaatka suga ilaahayna khalqigiisa ku shabahay soo laba daraf ma kala joogaan yaa dhexdhexaad ahaa ahlusunna waljamaca sidaas daraaddeed baad fahmi kartaan ahlusunna waljamaca wasatun fii kulli almasaa'il bayna alfiraq addaalla كما أن الإسلام وسط في كل القضايا بين الأديان diimaha kala dusan ee la kala haystay bulshooyinku haystaan markay midna xagga aadno midna xagga aadno islaamku waa dhexdhexaad madhabka ahlusunnaha markay firaqdu qaybsamaan wuxuu noqonayaa dhexdhexaad buu noqonaya waxaan garayn karnaa marka qawluhu tacaala wakadalika jacalnaakum ummatan wasata litakunuu shuhadaa cala annaas ummة الwasط waa ahl الsuنة waljamaca saas maa ayb masaladii hadda aynu ka hadlayno markaa aynu waxoogaa nooc tafsiila kusii samayno hal yajuuzu an yuqaal allahu huwa khaaliqu الshar walimaada إida qulta la limaada إida qulta nacam limaada walowlaa lima lakana اlximaaru faqiihan aha nacam wadaadka soka laa way jawaabta aha limaada a walqirada a lama dhihi karo yaa khaaliqa ashar ama allahu khaaliqu ashar ilaahay sharka isagaa abuura oo ilahay soo sharka isagu ma abuura ma shaki baa idinkaga jiray inuu ilahay sharka abuuro <laughs> maxaan loo dhahaynin marka allahu khaaliqu shar waxaan loo dhahaynin limaada lianna waxaa ku jira nooc naqsiya laga fahmaya nooc naqsi ah baa laga fahmaya sharka keliya marka gooni loo saaro oo ilaahay loo tiiriyo wuu abuuray laakiin marka loo tiiriyo waxaa laga fahmi karaa waxoogaa naqsi ah sida maalan sidaan loo dhihi karin oo kaleeto allahu khaaliqu alqiradati waalkhanaaziir soo ma walkhafaafiish miyay maashani soo marayn ha waxyaalaha xunxunkaa ilaahay baa abuuray waxyaalahan isagoo abuuray haddana gooni intaad u saartay inaad u tiiriso noxoogaa waxaa laga fahmayaa nooc macnaa waxa weeyaan yacni naqsi a laga fahmaya sidaas daraaddeed ayaan yacni waxa weye gooni loo saari karin ayib ma la dhihi karaa allaahu khaaliqu alkhayri waashar nacam ma la dhihi karaa ha waa la dhihi karaa markan leanna wax naqsiya kama muuqda markaas soo ma waxay ku tusaysaa cumuumu khalqihi tabaaraka wa tacala markaa dhib male ma la dhihi karaa allahu tabaaraka wa tacaala araada ashar walimaada nacam lama dhihi karo maxaan loo dhihi karin yah maaha sax maaha walilaahi alasmaa alxusnaa waa sax laakiin jawaabta mudaabiq kuma ah aha ku celi ha sax limaada waxa weeyaan lianna allahu araada ashara markaad tidhaahdo iraadadaasoo iraada kowniya iraada sharciya kuma aheen waxaa laga fahmi karaa allaahu axabba ashara soo ma ilaahay sharka waa jecel yahay baa laga fahmi karaa leanna iraadada lafdiga ah baa waxaa soo wada gudagelaya waa jecel yahay iyo iraadadii kowniga ahayd soo ma iraadadii sharciga ahaydee maxabada laasimsanaysay iyo iraadadii kowniga ahayd baa soo wada gelaysa araada markaad tidhahdo soo ma marka waxaa laga fahmi karaa allaahu araada shara markaad tidhahdo bimacnaa axabba shara ma sax bay markaa noqonaysa macno faasidaa laga fahmi karaa marka mar haddii laga fahmi karo ha ilaaqin ha ilaaqin sida ibnu qayim ka soo guurinay ayib haddaad tidhaahdo allahu araada alkhayra washara aha ma saxba ayib maysaad ku waafaqsantayna saxta ya bi'sa ma itafaqtum caleyh <laughs> hadday cilladu ahayd lafduliraada haddii la itlaaqo waxaa laga fahmayaa kii sharciga ahaa iyo kii kawniga ahaaba tanna sidoo kale waay araada alkhayra washara markaad tidhaahdo waxaa laga fahmi karaa axaba alkhayra washara macnaha sax ma noqon karaa marka maya ma noqon karayo ma noqon karayo marba hadduu macnahaasi faasidka ah faa'iidayn karayo hadalka waa inaan la itlaaqinee tafsiil la geliyo so soomada ahlusuna waljamac maynan soo baranin alfaada noocaasoo kaleeta ah ee macno saxa iyo macno khaladaba labadaba wada keeni karta madhab ahlusuna muxuu yahay in tafsiil la geliyo soo ma oon layska sidin oon la ilaaqin macnaha ayib ma la dhihi karaa waa su-aasha kale allahu huwa faacilu ashar walimaada a ah, cusmaan lama odhan karo limaada hada sax leanna hadda maxaan soo taqriirinay laysa fii afcaali illaahi sharun baan soo taqriirinay soo ma adoo taas soo taqriiriyay haddana ma dhihi karta allahu faacilu shar laa liannaka tatanaaqad cinda idan warkaagaa isburin doona haddaad tidhahdo faacilu shar lianna laysa fii afcaali illaahi sharun wallahu laa yafcalu shar sababta loo diiday taas waay faacilu shari lama dhihi karo lianna ilaahay shar ma sameeyo afcaashiisana shar ma galo waa kaan soo taqriirna hadda soo ma faacilu shar lama dhihi karay ayib ma la dhihi karaa marka faacilu lkhayr ya masku waafaqsantiin nicma ma tafaqtum waa saxantihin hadda ayib ma la dhihi karaa faacilu lkhayri washari ma la dhihi karaa ninkii ninkii jawaabiya fartag aha tafsiil baa la gelinaya masiyadu tafsiilin bal tafsiili tafsiilku meel walba lama geliye ya fiihi qawlayn haddaad dhahdo max walba afi illaahi shakun baa marka dambe lagu dhihi ayib aha almuhim hadalku ma saxsana faacilu alkhayr washari ma saxsana inuusan saxsanayna waxaa ku tusaya waxaan soo taqriirinay laysa fii afcaali illaahi sharun khayrkan aad ku cadaftayna waxba u kordhin maayo u shafeeci maayo soo ma lanna laysa fii afcalina shar allahu laa yafcalu shar aslan ama khayr ku cadaf ama ha ku cadfin hadalku ma saxsana marba hadday ficil tahay markay khalqi tahay ayaa la kala qaadaya soo ma tafsiilku markaasuu imaanaya amaa ficil hadday timaado aslan laa cala alinfiraad walaa cala alcaطfi waاlnasq midna ma bannaano ayib waxaad moodaa waqtigaa ina haya su-aasha inoogu dambaysa waxa weeyaan altafriiq bayna aliraada alkawniya waاlsharciya cinda ahli الsunna nacam waa labo ayib iraada kawniya iyo iraada sharciya ahlu sunnuhu u qaybiyaan iraadada ayib aliraada alkowniya waliraada asharciya maxaa farqiga u dhexeeya furuuqdooda maxaa yihi mhm. waa wuxuu alla jecel yahay oo raalli ka yahay sharcigiisana uu uu ku ogolaaday ayib waxaa la yidhaahdaa iraada asharciya wax makhluuqaadka o dhan bay ka dhexaysa taasi waa farqi makhluuqaadkao dhan bay ka dhexaysaa tanna waxyaalaha ilaahay jecel yahay bay khaas ku tahay iraada kowniyana waxaa hoos gala wuxuusan ilaahay jeclanayo wuxuu jecel yahay soo ma farqi kale aha iraada kowniya laabud min wuquuci lmuraad shayga mar hadday iraada kowniya ku dureersato shaygii ilaahay doonay waa inuu dhaco ma baaqan karo laakiin iraada sharciya ayadoo baaqan karta maxaa yeele ilaahay subxana wa tacaala addoommada khayr inay sameeyaan buu ka wada doonay iimaan buu ka wada doonay qaar baan rumaynaynin soo ma tukashuu ka wada doonay qaar baan tukanaynin marka iraada sharciya in ay fusho in ay fusho oo shaygii ilaahay uu sharciyan doonee jeclaaday inay addoommadooda sameeyaan yacni waxa weeyaan qaar baa samaynaya qarna waa ka tegay amaa iraadada kawniga iyadu marnaba iyadu ma baaqanayso waa inay dhacdo ruuxu ilaahay doono inuu dhinto ma baaqan karaa maya ma baaqan karayo ruuxuu doono inuu dhasho ma baaqan kara maya laakiin ruuxuu amray tuka yidhi tukashadii ma baaqan karta ha waa baaqan karta waa baaqan karta marka iraada sharciya irada kawniya fawaariqdaasaa udhaxaysa ayib ahlusunna saa waa u tafriiqiyeen jahmiyada iyo muctasiladu tafriiqa miyay leeyihin ya maya ashaaciraduna isku waafaqsantihin ashaaciraduna la mid yihin hmm? intooda badan laa yufariquuna bayna aliraada alkowniya waaliraada asharciya aliraada alkowniya tacni almaxaba cinda alashaacira tii sharciga ahayd iyo tii kaleba iskaga dhex darmatay oo iskaga qasantay waa kaan sheegnay inay raggooda qaar ka mida sida abulmacaali aljuwayni oo kale waxoogaa uu ku soo dhowaaday mas'aladaas haddana maca daalika wuu ka booday waa masaaisha ashaacirada iskaga qasantay bay ka mid tahay macanaa ayib marka su-aalihii taqriiban intaa ka badan wakhti badan uma hayno laakiin abwaabta inoo laabani waxa weeyaan cid janno iyo naar ma looga markhaati kici karaa jawaabtu waxa weeyaan cid una nas u markhaati kicin looma qiri karayo janno iyo naar ayib saxaabada fadligoodii waynu soo marnay a'immada iyo madaxda muslimiinta axkaamtooda mas'alada axkaamta a'immada muslimiinta ay leeyihiin ahlusunnaha waxaa ku khilaafsan khawaarijta iyo muctasilada iyo ah, iyo raafidada shiicada sooma masalatu saxaaban ayaa ku khilafsan ahlu sunnaha ya ashiica ashiica bifiraqiha wa awaa'ifiha almukhtalifa ahlu sunnaha ay ku khilaafsan yihin masaa kale waa xuquuqda saxaabada iyo xaasaskii nebiga xuquuqdoodii iyo ruuxna inuusan camal janno ku mudanaynin iyo shayaadiinta abuurkoodii iyo sixirka xukumkiisa iyo mowqifa ahlusunna min ahli lbidac iyo masaa-ishii ugu dambaysay taqriiban oo intooda badan uusan hadal badan ku jirin bay ahaayeen intaas ayaan insha allahu tacala kuusoo gebagabaynaynaa warka aynu kaga baxayna waxa weeyaan ashaacirada oon aad usoo tilmaanay mukhaalafaad fara badan inay ahlusunna waljamaaca khilaafsan yihiin ayaa khilaafaadkooda ay ahlusunno khilaafsan yihiin intaa kuma eka waxay ku khilaafsan yihiin ahlusunnaha masdaru talaqi way ku khilaafsan yihiin oo masdaru talaqi cinda alashaacira caqliga xoog badan naqliga caqliga waxay ku khilaafsan yihiin kayfiyata wa ariiqata ihbaati wujuud illah ilaahay jiridiisa dariiqada lagu sugayo way ku khilafsan yihin ahlusunnaha mas'alat liimaan bay ku khilafsan yihin oo soo marnay waxay ku khilafsan yihiin alqur'aan muxuu yahay ma kalaamullaahi baa mise maaha soo maynaan soo marnay way ku khilaafsan yihiin waxay ku khilaafsan yihiin mas'alatu alqada waalqadar oo waan soo marnay jabriye wey waxay ku khisaabsan yihiin masalada masalada asababiya wa afcaalu lmakhluuqaat waataan hadda tilmaamaynay oo asbaabta iyo musababaadka way ku khilaafsan yihiin waxay ku khilaafsan yihiin tacliilu afcaali illaah iyo mas'alat alxikma alghaa'iya ilahay afcaashiisa ma la cilleeyaa mise lama cillayn karayo waxay ku khilaafsan yihiin nubuwaadka marka la yimaado iyadana ahlu sunnaha waxbay kaga khilaafsan yihiin mas'aladay ku khilafsan yihin waxaa ka mid a ah, yani aad ay ugu kala tageen ataxsiin waaltaqbiix alcaqliyeyn masalada la yidhahda ahlu sunnaha way ku khilaafsan yihin waxay ku khilaafsan yihiin ayadana alta'wiil iyo shuruudiisa way ku khilafsan yihin waxay ku khilaafsan yihiin mas'alatu takfiir iyo dawaabideeda way ku khilafsan yihin waxay ku khilaafsan yihiin mas'alatu sifaat ama aslu sifaat way ku khilaafsan yihin ahlu sunna maxay ku waafaqsan yihin marka aha mas'alatu saxaaba weliba bacdu tafaasiil ay kaga tegi doonaan iyo masale labaad iyo mas'alatu alimaama mas'alatu alimaama iyo mas'alatu asaxaaba bay ashaaciradu ahlu sunna ku khilaafsan ku waafaqsantay inta kale way ku khilaafsantay saas daraaddeed alashaacira hal hum min ahli الsunna waاljamaca aغlab اlusul hadday ku khilafsan min ahli sunna ya alamru matruukun lakum hada wabilahi towfiiq wsali allahuma wslm cala nabiyina mxamedi wcala alih wsaxbi waslem wixii khalada gafa ilahay noo dhaafo wixii sawaabana ilahay ajri haynaga siiyo subxaanaka allahuma bixamdika nashhadu an laa ilaha illa anta nastaqfiruka natuub ilayk